kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal oo hadaay kalaad ka mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa axad taarikhda ah ku aaseysan tahay sagaalaatanka bisha oktoobar sanadda qodobada ad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isgoyska sabaabe ee muqdisho waxaa haatan ka soconaya dibadbax ay dhigayaan dadka shacabka ee muqdisho ku nool waxaana ka qaybgelaya mas-uuliin ka tirsan dowladda waxgaradka aqoon-yahanka iyo culimaa diinka waxaana markaa ay ku xusayaan sanad kadib dadkii lagu xasuuqay markaa sanadii hore isgoyska soobe oo qarax ka dhacay dadka badan boqol ruux ay ku geeriyoodeen waxaan kaloo soo qaadan doonaa xukuumadda soomaaliya oo meel marisay miisaaniyadda sanadka ay dowladda ku shaqeyn doonto oo gaadhay hal bilyan oo dollar in ka badan haza oo falastiin ka tirsanna waxaa tartiib usoo noqonaya marka la eego adeegyadii internetka iyo taleefanka oo ay jareen maamulka yuhuudda qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad doontaan ee u diyaar garooba ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qarandid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta qeybaha hore barnaamij joal ayaan gudagalna dhegeystayaal aynu ku bilaabnay isgoyska soobe ee muqdisho waxaa isugu soo baxay boqolaal ruux oo isugu jira arday dadka shacabka qeybahooda kala duwan haween dhalinyaro iyo aqoon-yahan iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda culimaa diinka kuwaasi oo markaa sanad kadib xasuusanaya dhibaatadii iyo mashaqadii ka dhacday isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho oo sagaalatanki bisha oktoobar sanadii hore qarax xoogan uu ka dhacay ismiidaamina amaba qaraxyaan idhaahdee qaraxyadaadi oo ay ku geeriyoodeen dad ka badan boqol iyo ruux mas duwan oo xukuumadda iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo culimadu diin ayaa ka qeybgelaya wixii warar kusoo kordhana barnaamijyadan iyo wararkan soo socda ku maaqli doontaan dhegeystayaal dhinaca kalena xukuumadda soomaaliya ayaa waxay markaa meel marisay miisaaniyadda laba ay ku shaqeyn doonto xukuumadda iyadoo markaa miisaaniyadda markii ugu horreysay ay gaartay in ka badan hal bilyan oo dollarka mareykanka iyo shan milyan waxaa warbaahinta la wadaagay kadib kulan aan caadi ahayn oo yeesheen xubnaha golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka biixi imaan cige oo sharaxay kulanka waxaa kasoo baxay golaha wasiirada ee uu gudoomiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo korarka ku yimid miisaaniyadda dalka bismi illahi raxmaan raxiim waxaan rabaa halkan dadka soomaaliyeed inaan kula wadaago in caawa kulan aan caadi ahayn golaha wasiirada ku ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waa habeen weyn oo taariikhiya oo miisaaniyadda aan ansixinay ay gaarayso xaddigeedu one bilyan iyo shan iyo labaatan milyan waxa aan rajaynaynaa in sannadaha soo socotana ay gaari doonto aad koror fiican samayn doonto si dhaqaalaheennu uu u kobco waxaa iyana aada iyo aada runtii arrin weyn u ah in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dakhliga guduhu wuu kordhay boqolkiiba shan iyo labaatan korarhka guud ee miisaaniyadda uu dakhliga guduhu ka yahayna waa boqolkiiba labiyo labaatan marka waxaad dareemaysaa in eh, dakhliga guduhu xaddiga uu ka leeg yahay miisaaniyaddeennu in si joogto ah ay mar walba kor ugu kacayso sanadkanna markii ugu badnayd dakhligu guduhu uu kor u kacay waa arrin runtii aad iyo aad in la bogaadiyo u baahan wax weyn ah oo taariikhi ah waxa aan filaynaa in dowladdu haddii howlaha socdaa socdaan mar aan fogeyn kharashaadkeeda oo dhan ay gudaha laga dabooli doono hadda waxaan ku guulaysanay in dakhliga guduhu uu ku filaado mushaharaadka iyo gunnooyinka dowladda oo aanan kab uga baahnayn in marka laga hadlayo kharashka gudaha maxaa mushaharaadka inaynaan uga baahnayn kab arrintaasi arrin weyn weeye waxaan runtii aan jeclahay inaan bogaadiyo dadka soomaaliyeed ee eh, dadaalaya ee eh, raba inay cashuurta bixiyaan waxaanan ku boorinayaa in cashuurta la bixiyo si adeeg dadka loogu celiyo oo waxbarashada kor loogu qaado miisaaniyaddanna mar labaad waxaa ku jira koror ah saddex kun oo macallin oo cusub oo dheeraada oo dowladdu ay soo kordhisay amniga ayaa ahmiyad weyn la siiyey miisaaniyaddan oo la rabaa maadaama dalku dagaal ku jiro in amnigu ciidamada iyo maxaanku idhahda korarka ciidamada ayaa iyana qeyb weyn ku leh marka <clears throat> arrintaas ayaan rabay inaan dadka soomaaliyeed la wadaago waxa aan sugaynay ana sanadka dabayaaqadiisa waxa weeye waa dayntii oo la cafiyo oo iyana december saddex iyo tobankeeda ballanku yahay in laynaga dhaafo iyana guul kale iyo farxad kale iyo dabaaldeg kale weeye aad baa umahadsantiin wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya biixii maancige ayuu ahaa oo warbaahinta la wadaagayay kulan aan caad ahayn oo xala yeesheen xubnaha golaha wasiirada laguna meelmariyey miisaaniyadda xukuumadda ay ku shaqeyn doonto taa oo markii ugu horreysay la sheegay inuu koror ku yimid sidoo kalena ay gaadhay wax ka badan hal bilyan iyo shan labaatan milyan oo doolarka mareykanka haddaba korarka miisaaniyadda muxuu ka tari karaa marka la eego shaqooyinka baxadda ee xukuumadda horyaal xageese kasoo geli karaa dakhligan sideese miisaaniyaddu u shaqeysaa waxaan su-aale ka weydiiyey rofesor yaxye caamir oo ah aqoon-yahan dhaqaalaha ku takhasusay miisaaniyad marka ay korarto laba indhooda lagu fiiriyaa indho siyaasadeed iyo indho dhaqaale siyaasad ahaan waxaad weydiinaysa dadka siyaasiyiinta laakiin dadka dhaqaalaha markaan fiirinayna miisaaniyad korartay waxaan fiirinaa kororkaas xagoo ka yimiday iyo xaggay ku baxeen miisaanka hal bilyan waa gaari kartaa boqolkii toddobaatan ku dhawaan waxay ka imaaneen eh, ama aan dibadda ka deeqahaasoo adduunyada waxa ka jiro la heli karo lana wey karo tan inta soo hartay waxaa layidhi boqolkii labaatan waxaa kordhay dakhliga gudaha waa fiicantahay dowlad dakhligeeda gudaha intuu ka kordhaa waay su saddex meeloo badana ka kordhaa hanti ay leedahay dakli uga yimaado sida warshada baastada warshada sigaarka warshada ay leedahay dakli uga yimaado dowladdu warshada ma qabto wax uga yimaadeen tan labaad waa service ay qabato service waa jiraasida baasabore kuu samaysayo waxaaba ka adeegyo kale dowladdu ay kuu oo dakli oo kasoo gala dowladda hoose warqado ku daawacdo servicekaas lagu qabtay lacag ka imaanayso tan ugu badan waa canshuurta warka inay eh, la kordhiyey ka timaada canshuurta marka adiga hadda xamar waa joogtaa baryahaan xaalada jeeb xanuunka dadka fiiri dhaqaale dadka ay haystaan ma jirto horta dakliga la sheegaa ku reeba dakli xamar dowladu ka heshaa cashuuraa meelaha kale kama gudaha markaan ka dadka marka lacag ku kordhaysa ma jirto lacagtaasi xaggee ka imaana waayo marka haddii positive waa lay kala faa'iido waaye hadiiba subaasik laga hortegay cabirkiis oo ahay boqolkii labaatan oo subaasik ku bixi lahayd oo dad madax ay xadlahayn la badbaadiyey aan ka dhigaynaa markay tahay waa wax guul ah ka labaad lacagtii shabaabka ay qaadi jireenaan joojin hadday leeyihiin iyada lafteeda influence economica lahayd lacag badanoo shabaabku cashuur u qaada suu horgeli jirta oo dad beera u shaqeynaya intay gelaysa dhismooyinka magaalada ka socdaa waa isdhaqaanaaye badankooda shabaabad dad kale magacooda ugu dhisaayo waxyaabahaasoo dhan waa istaagay dhaqaale culiamiska naqan beeraha weli shabaabka ay xukumaan efc iska dad la xariiqay dhinaca dhaqaalaha ka fiirayna halka doolar fara badan oo kaash a wareegayo lacagtan marka haddii ay ka tegwadeen lacagahaas la baajiyey aan ku kabayna waa sax marka waxaan ku yiri marka hore waxaa la ka fiirinaa xaggay ka timid xaggay ku baxee xaggay ku baxee waa inay dhaqaalo labaad sii abuurto lacagtaas dowladdu hadda dagaalay ku jirtaa lacag kastoo u kororta dagaalay gelinay marka faa'iida la fili karo waa dagaalkaas kadib lacaga ay heli doonto investment ma ku sameyna marka lacagta hadda heeshe u korortay hadday dagaal geliso waa si eh, eh, economic toosa ah maaha waa si dardar waa maalgelin in nabad la helo oo kadib dhaqaale aan helo marka kororkan marka numarikale kororta number ahaan laakiin dhaqaalo kordhaayo sanadka soo socdo ee cashuurta laga helayo ee boqolkiiba hal bilyanna gaarsiinayso ma jiriyo warshado la abuuray wax la qabtay oo dhaqaalihi kordhiyay oo dhaqaalaa kordhiya laga sugayo inuu boqolki bilyanka inta gaartay inay ka timaado ma jiro inkastoo meelaha qaar la sameeyey infrastructure ah jidad la sameeyaa jiro dhaqaale ahaan wax laga kordhiyaa jeeskaas ama subka shidaalka yareeyaan ama si daaradkii wax loo kordhiyaan marka waa un nambarkaas kordhay anaka dhinacaasaan ka fiirinaa numberkaa kornay xaguu ka kornay iyo maxau ku bixi doonaa Eh, waa gartay rofesor dhanka kalena xukuumaddu wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inay rajo fiican leeyihiin sidoo kale dhanka deen cafinta marka marka la eega haatan miisaaniyadda la meelmariyey iyo dakhliga gudaha soomaaliya ku guuleystay inay kordhiso shuruudihii qaari deen cafintii kasoo baxday malas dhihi karaa oo rajo fiican ma qabtaa xukuumadda in december laga cafin karo guud ahaan deynta markaana mala filan karaa dhaqaale soo gelaya xukuumadda horta dayn kulliga isla cafiye ma jiro waxaa lagu reebaa markasta boqolka shan boqolka waxbaa lagu reebaa lacagta damboo lagu siinayana waxay leedahay shuruudo la socoto oo waxyaaba aad ku samay haddaadu madax banaan tahay waxyaaba aad ku samaynaysa arrinkaaba isku diidan qorshaha lacagtaas waktigalala sii doona manaqaan laakiin dowlad goboleeda qaar lama sii karay leeyihiin qorshaha kuu degsanay aad ku samayn doonto dowladdaad ku ammaani karnaa ma lacagtaas waktiga imaanaysa ma inta dowladdan jirta ama dowlad ka dambaysa taas waa in lagula xisaabtamo lacagta cusubee daynbaa lee ogolaaday madayn entertainment aan ku dhamayn doonaa bas waa dayn aan warshado iyo jidad iyo dekada aan ku samaynayo inkastoo dhinaca kale dhinac socoto cidda ku siinaysa lafteeda waxay ku leedahay go-aanka qayb waxa aad ku samayn doonto laakiin kusoo duuba laba dhinacba ama horumar waa laga sameeya hadii karnaa waxoogaa dayn cafinta oo boorsa xoogaa loo isticmaalay inkastoo dagaalka aan samayso mar kasta oo ku xiran yahay ninka diinta ku siinaya rabitaankiisa waa inaad sii qanciso waxa uu daruura leeyahay iska dayntiina waa kaa cafiyo mid kale waa ku siina waxaa doonta ku samayso faataxa ka akrib ah laga cafiyana shuruudaa lagu cafina tan damboo lagu siinayana shuruudaa lagu siinaa meeshaas waa marka meesha oo u in aad looga fikiro meesha la iska gaadayo waa garta ugu dambeyn rofesore hadda marka la eego xukuumadu waxay sheegtay in shan labaatan ilaa labaatan boqolkiiba uu kordhay dakhliga gudaha marka lacagtaas kordhay sida muuqata waa canshuurtii awal markaa ku bixi jirtay gacan kale ama khasna dowladdan kudhici jirin la dagaalanka musuq maasuqa maxkamadeynta xubnaha lagu soo eedeeyey musuq maasuqa soo uma muuqato marka wax badan ka tartay in markaa la badbaadiyo hantidii ummadda oo qayb ahaan haatan marka ay khasna dowladda kusoo noqoto kana muuqata miisaaniyadda horta xubnaha lagu soo eedeeya canshuurta washtiradada labaatan qof dhameyn lacagta oo lacagta dadkaas ay leeyihiin xataa dowladda lagu soo celiyo boqol shan labaatan ma kordhiso haddii musuq la dagaalama a to z in intaas ka balaara labaatan qof lacagtooda hantida iskalaulay xataa iyadii kusoo celi khadna dowlada ma gaaraysa oo meesha taalo qaarkoodna dembi waa lagu laayahay qaar waa lagu waayey qaar waxbaa lagu eedeeye lagu helay maxkamada go-aankeeda iskale taas lacagii kale helahay shabaabkaa qaato bedelkoodii soo baxay weli ma haynoo cadayna ah. inal shabaaba intaas qaadan jiray waana kawaana ka joojinay inti waa ka joojinaan maqalne intii aana soo gashay anaga oo migaarida ku daraynaana ma haydo waa dhinac dhaqaalaa ka waxa jira siyaasada dowlada doonka siyaasada xayada siyaabo badan loo tarjumaayo iyadoo taalaa laakiin in wax kordheen shacabka waxay u tahay laakiin waa cashuur kordhaysaa tiri arrinka cashuurna ku kordhiya hadda ma jirto xamar markaan joogno cashuurna meelay naga qabatoo kalena ma jirto dhulkaa yaa gadalaayahay dadkii badeecada hoosahii ku iibinaha jab uga iibinayeen marka dhinacaas waa dhihi kara ee cashuura korortay waxbaa baaqday anha waa uun sumcad wanaagsan in layiha miisaanida intaas gaaraysa laakiin ay soo xarabta arki doonaa eh, eh, inay gaartay weli waxaa soo xarabaya oo lasi qorsheeyey meelaha aada qorsheysa inay kaasoo geli doontana eh, waxyaabaa beeraha kasoo baxaa jira daadad iyo waxbaa ka jira wadanka alniina imaana baxdoona la sheega dagaalada kuusii beera kalo meelaha aad ka sugaysa inayna ka imaana dhinaca caalamka riski kale ku jiro laakiin marka ay dhamaato muddada aaad doonaa ina meelin lama sheegin mid walba inta la sheega kasoo xaroon inay kasoo xaroon waa dhici karta oo sababa macquul ay tamaan wala arrintaasaa dhacday wixii aan qorsheyna sida aan qorsheyna uma dhicin damaadkaa ogaa karnaa marka hadda lama ogaa karo boqol kiiba boqol lama xaluudi karo laakiin wax lasii saadaali waa dakli ku tala gasho waa wax wanaagsan brofesor yaxya caamir oo aqoonyahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha iyo wax ka weydiiyey korarka ku yimid miisaaniyadda ay xukuumaddu sheegtay goobaha laga filan karo ama meelaha laga fili karo dakhliga inuu ka soo xaroodo iyo si guud marka la eego arrimaha miisaaniyadda weli barnaamijka ool ka knn waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka ola adeegsanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu egnana wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxau sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay la socodka markaa tayadhowrka badeecadaha dalka soo gala iyo wax weliba oo dalka soo gala haddii ay xitaa noqdaan biraha iyo agabyada kale ee markaa haddii dhismaha noqdaan waxyaabaha kale wuxuu tilmaamay in soomaaliya wax walba laiska soo geliyo dadkeeduna ama ay u muuqdaan kuwa marka aan u diyaarsaneen inay la socdaan qiimeeyaan korjoogteyna lagu sameeyo waxaas dalka soo gala maadaama ay saameyn ku yeeranayaan malaayiin ruux haddii ay noqoto badeeco iyo haddii ay wax kala noqotoba waa kan wasiirka badaroolka oo arrimo badan ka hadlaya runtii laba arimoodaan rabaa aniga maanta inaan ka hadlo mid waa boogaadinayaa waa u tahniyadaynayaa furitaanka shaybaarka maanta halkan laga furaayo ee lagu dhowrayo tayada badeecada waddanka soo gasho midda labaad maanta waxay u tahay fursad weyn waxay u tahay ama bilow ay u tahay oo raahda meeshaas ku qoran haddaayan akhrinayo ee ahayd madaxweynaha uu yiri waxaa dhammaaday wakhtigii waddankan uu ahaa qashin qub yacnii wax walba la iska keeno Eh, qashinqubkaasna dee wax kale ma keenin waxaa keenay waddanka muddo ayuu wuxuu ku soo jiray ehm, waddan aan lahayn shuruuc regulations aan lahayn ehm, waddanna waddan ma noqon karo cashuuro aan la qaadin waddankana si uu waddan u noqdo laba waxyaaboodaa muhiim ah daraasado badan oo la sameeyana waxay tilmaamayaan labadaas haddii aan la helin waddanka ma sii socon karo waddan ma sii ahaan karo mid waa dowladdu inay waxa la yidhaahda monopoly of violence ama ciidan eh, ka eh, shuruucda eh, dhaqangelinayo haddii aan ciidan loo haysanin oo qofkii dembi sameeya aan lasoo qabanin oo aysan awooddaas dowladdu aysan lahayn monopoly of violence haddaysan iyada keliya aysan lahayn waddankaas waddan ma noqon karo midda labaadna waxaa waaye waxa la yidhaahdo extraction of resources dowladdu haddaysan awood u lahayn in resourceka waddanka jiro ama canshuur ha ahaato ama ha ahaato fiis kaleeto oo ah dadka laga rabo inay bixiyaan haddii aysan taasna aysan helin waddankaas waddan ma sii ahaan karo waxaan aada ugu faraxsanahay aniga wasiir labadii kun iyo labaiyo tobankii baan wasiirka waxaan ahaa khayraadka waa xasuustaa dekadan lacagta laga soo aruuriyay waxay u dhexayn jirtay lix milyan ilaa iyo toban milyan inta u dhexayso waliba lix milyan ay ahaa jirta haddana waxaa la maraa soddon iyo lix milyan in yacni laga soo xareeyo waa meesha keliya oo hadda yacni waddankii runtii lacagaha lagu bixiya ama ciidamada ha noqoto meesha keliya oo laga helo waa meeshan kastamka oo dekadane waa cadaawa aadan runtii ugu mahadcelinaya in qeyb weyn uu ka yahay eh, korukaca eh, cashuuraadka inuu qeyb weyn ka yahay runtii aadan uga mahadcelinayaa oo shalay intuusan imaan cadaawe meeshii ay maraysana waa naqaanaa maanta intay maraysana waa naqaanaa isbeddel weyn ayaa ka muuqdo eh, marka isbeddelkaasna wuxuu ku yimid wada shaqayn in la wada shaqeeyo waaye in garbaha la isqabsada waaye waxaan aaminsanahay eh, hay-addan eh, tayadhoorka soomaaliyeed eh, waa hay-ad muddo la sugaayo runtii yacni sida la sheegayo anigu ma ma dhihi kara ma xaqiijin kari daawooyin dhacay in la keeno aweera igu qabsanayo laakiin yacni dee warka waa war jira waayo soomaaliya oo dhan ay og tahay in wax dhaca daawada keliya ma ah xitaa yani biraha ugu yar biraha la keeno wadanka xitaa ta dhowr in lasoo marsii waayo oo tayadooda lahaayo birahaas xitaa e, batroolka kamida ah wasaaraddeyda batroolka la keena waa naqaanaa sulvarka aada ugu badan regulationsa maalin dhaweyd baasgaraynay golaha wasiirada ama xeer nidaamiye aan wax kaga saxayna at least ganacsatadana duruufo badana ayaga naftooda haysto Eh, wixii laga dhaafi kara iyo wax waa laisla meel dhigi karaa laakiin waxaan rabnaa in yacni shuruucda waddankana la ilaaliyo maxaa la yidhaahdaa lana wada shaqeeyo waxaan aaminsanahay xaawo iyo suuban inay wax badan isbeddel badan ay keeni karaan annaga soomaalida eh, creditka ma siino dumarka soomaaliyeed waxyaabaha ugu weyn wadankaa intii civil warku kus jiraynaya waxyaabaha dadka ugu yacni waxqabadka badnaa waxay ahaayeen dumar dadka ugu dhibaatada badan oo impactiga dhibaatada civil work iyo ay reebeen saameynta ku lahaana waxay ahaayeen dumar marka waxaan aaminsanahay cadaawa ayaa credit idin siiyey maanta wuxuu yidhi meesha aan joogo customka xafiiskiinaaba ka fiicanbo marka creditka ugu horreysa horta meeshaas ka bilaabanaysaa Ehm, waxaa jira madaxweyne eh, naag madaxweyne ahaan jirto oo irish ireland madaxweyne ka ahayd boog waxay qortay la yidhaahdo if women were accounted ehm, dumarka shaqada ay qabtaan yacni haddii loo bedelo dhaqaale haddii lacag loo bedelo eh, aniga economigan soo bartay marka haddii lacag loo bedelo dumarka shaqada ay qabtaan yacni waa ka badan yihiin g d b ga ay waddanka soo geliyaan ragga waxa ay qabtaan waa ka badan yihiin oo waxa waaye waxaa laga yaabaa gabadha soomaaliyeed maanta subaxiisay usoo kacdo ilmay haysaa raashinay karinaysaa habeenkii inay seexataan laga yaabaa wakhtigaas wakhti dhumay ma aha waa wakhti waxqabad wax lagu qabtay howl lagu qabtay waaye marka waktigaas haddii la xisaabi lahaa ka warramay inta oo loo bedeli lahaa Eh, lacag loo bedeli lahaa eh, lagu cabiri lahaa yani meeqa lacagay noqonaysaa marka waxaan leeyahay waa idin dhiiro gelinaa waa idin tahnideynaa suuban iyo xaawo howl fiicana wadiin aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka ahaado daahfurkan waxaana la rabaa inaad sharciga aada dabaqdaan inaadan yani cidno aadan uga haybaysan oo sidaa u aragtaan sharcigan uu tilmaamayo xeer nidaamiyaashan ay tilmaamayaan inaa u qabataana la rabaa wasiirka waa u mahad celinaa xeer nidaamiyaal ayuu baarlamaanka keenay sababto ah sharci markuu la keeno waa in ay ka dhashaan xeer nidaamiyaal ama regulations wasiirka waa keenya insha allah meeshaanna waa inay noqotaa wasaaradaha dowladnimada waxa waaye anigu waxaa aaminsanaha haddii shaqadii maanta aan wasaaradayda qaban lahayd taya dhowrku uu ii qabanayo waa inaan tee dhowrka aan ku taageeraa arintaas sababtoo ah wax badanaaba aniga markaas a iga yaraaday wasaaradaha kaleeto oo si ama toosa ahaata ama si aan toosa ah ahayn ayagana yacni badeecadahaas lug ugu leh ayadana waxaan rabnaa tee dhowrka waa albaab hal albaab baa hadda wixii ka dambeeyo ay dowladda yeelatay oo waxyaabahaas lagu tayada alaabaha badeecooyinka waxa galo eh, lagu hubinayo waana taya dhowrka adduunkana waa sidaasuu u shaqeeyaa standard baa ka jiro standardkaas haddii aanan eh, waxa imaado waddanka keliya maaha waxa baxayana in la ilaaliyaa la rabaa innaga hadda malaaygaynii iyo xoolahaynii waxaa maraynaa maanta in inta la dhoofiyo waddamo kaleeto ah, certificate of origin looga sameeyo oo la yidhaahdo uu ka yimid malaayigayni tuunadayni ayaa wadamo kaleeta intay gisacadeeyaan baa waxaa laleeyahay waddankaanay ka yimid waxaasna wax kale ma aha ma qabno eh, standardisationkii loo baahnaa ah, weli ma qabno marka dowladda iyo hay-adaha dowliga dowladda ah wasaaradaha ayagana waxaan u soo jeedinayaa tala ahaan in xafiiskan taya dhowrka in lala shaqeeyo wasiir annagana waa idinla shaqaynaynaa wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu ahaa cabdirasaaq dhinaca kalena madaxweynaha koonfur galbeed cabdixid xasan xamed laftagreen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray markaa degmada waajid ee gobolka bakool qorshaha uu ku tagay waajid waxaa la sheegay inay tahay dardargelinta wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab ee la doonaya markaa in looga saaro deegaanada koonfur galbeed waxaa ku wehelinayay safarka madaxweynaha laftagreen uu ku tagay markaa waajid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur jaamac xubno kamid saraakiisha ciidanka xooga dalka uu kamid yahay taliya ku-xigeenka ciidanka xooga iyo sidoo kale golayaasha dowladda ee koonfur galbeed waxaana markaa qorshaha waajid ay u tageen lagu sheegay inuu yahay in markaa la bilaabo dardargelinta iyo kulamo lala qaadanayo waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si loo abaabulo ayna qeyb kaga noqdaan wejiga labaad dagaalka ka dhanka al-shabaab ee looga saaro deegaanada koonfur galbeed markana dhegeysta waxad ku dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaanu ku bilaabenaa hadaleynta afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee aadka loo hadalhayay haddiyaan ku bilaabno hadaleynta afar labaatanka saac elon mosk oo ah mid ka mid ah maalqabeenada dunida ugu waaweyn ayaa waxa uu shaaca ka qaaday hadal dhammaan ummadda muslimiinta ay ku farxeen kaasi oo ah inuu markaa uu shaac ka qaaday internet gaara uu u furay shacabka khaza sidoo kaleeta waxa uu shaac ka qaaday in internetkan uu yahay internet hab markaasi eh, dabcan hawada ku shaqeeya markaynu eegnona eh, dabcan waxaynu ognahay in yahuuddu ay dhowaan ay shaac ka qaadeen ama gebi ahaanba ay ka jirteen magaalada khaza eh, in aysan dadka falastiin aysan isticmaalin internet maadaama internet waxyaabo muhiim ayuu u qabtaa inta badan internetka radiyoga kala duwan marka khaza xaalad xun ayay ku sugnaayeen muddooyinkii ugu dambeysay oo xaalad go-doonah ayay ku jireen marka elon musk waxa uu shaaca ka qaaday in arintan maadaama dad badan oo laba milyan oo dad markaa dabcan ay ku nool yihiin gudaha magaalada khaza marka arrintan muslimiintu way ku farxeen maadaama internet dabcan loo furayo dadka ku dhibaateysan magaalada khaza een waa sidaa sheegtee gaza waxa ay ku jirtay habeenadii lasoo dhaafay xaalad xun hadday noqon lahayd koronto la-aan iyo haddii ay noqon lahayd dhanka internetka hadalka kasoo yeeray elon moskina dadka aad ay ugu farxeen weliba dadka muslimiinta ah maadaama dad intaasoo bilyan ah oo ku nool magaalo waad dareemi karta aysan haysanin koronto iyo internet internetkana waxa uu ka qayb qaataa xaalada markaasi ka taagan in lagu soo gudbiyo marka afar labaatanki saac lasoo dhaafay elon moski marka oo hadalka uu jeediyey waxay dabcan ay farxad u tahay dadka reer khaza laakiin yuhuuddu weli arrintan maysan ka hadlin oo yuhuudda dhabarjab ayaa ku noqon doontaa hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabaynaynaaye markan dhankii qormooyinka waa tahay oo qormada ugu horraysa dhankayga weligaa kuma noolaanaysid nolol farxad leh haddii aad ka welwelsan tahay waxa dadka kale kaa aaminsan yihiin si kasta uu dadaalkaaga u liito marnaba midhihiisa eber ma noqdaan marka nolosha ku siiso boqolaal sababood oo aad u oydo tus nolosha inaad haysato kumanaan sababood aad u dhoolacadayn karto dhawaqa ficilka waxa uu gaaraa meel uusan hadalka gaarin dadka kale kula dhaqan sida aad rabto in lagula dhaqmo samee wax wanaagsan waayo wanaaggu ma dhammaado marka aad dhimato ha aaminin dadka aan naftooda jeclayn marka ay kugu yidhaahdaan waan ku jeclahay ugu dambayntii qormadan ee waxaa lagu soo gabagabeeyey isbeddelka dhabta ah waxa uu bilowdaa marka aad aaga raaxada ka baxdo warmada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan weligaa hadibdhigin howlahaaga oo mar waliba waxaa wanaagsan howlahaaga inaad horumarsato iska ilaali kibirka iyo dulmiga sababtay tahay ma wanaagsana sidoo kale waxaa leeyahay ku dadaal sadaqada iyo hadalka wanaagsan hadalka wanaagsan waa sida sadaqadoo kale caawi oo garab istaag qof kasta oo u baahan garabkaaga markaad awoodo sidoo kale shaqo kasta oo aad qabanayso u qabo si aan hagarasho lahayn iska ilow wixii hore waad qabsan weysay oo iminka bilow nolol cusub oo noloshaada ha noqoto mid wanaagsan sidoo kale dulqaad u yeelo caqabadaha nolosha wakhtigaaga hadayicin waayo waa hantida ugu qaalisan oo aad haysato ayuu qoraaga qormadan ku soo gabagabeeyey waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed faysal cali guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo ifraax oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo dhegeysti bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiin oo ka ahayd barnaamijka ogaal warbixinada kale barnamijka hadii aynu eegnana oo falastiin ka tirsan hadii aynu eegnana waxaa laleeyahay qeyb qeyb iyo tartiib waxaa usoo noqonaya marka la eegaba hanaanka isgaarsiinta iyo sidoo kale marka la eego internetkaba kadib markii maamulka yahuuddu ay jareen maalinimadii jimcada gelinkii dambe iyo ilaa habeenkeedii shalay oo dhan ay markaa maqneed waxaase haatan laleeyahay waxay ku guuleysteen shirkadaha ka shaqeeya arrimaha isgaarsiinta in qayb ahaan khaza la helo eh, marka la eego adeegyada isgaarsiinta ee qadka taleefonka oo la weysanaa dadka khaza ku suganna wax lagala xiriira aysan jirin saacadihii u dambeeyey iyo maalmihii u dambeeyeyba waxaa laleeyahay waxaa lagu guuleystay haatan qayb ahaan in laga shaqaysiiyo ama la helo adeegyadii taleefanka oo ay markaa jareen khadka taleefonka qaarkoodna ay waduqeeyeen maamulka yuhuudda taa oo markaa haatan u muuqata in markaa ay doonayaan dadku in la ogaado xaaladda khaze ka jirta oo xaaladii ugu xumeed ay wajahaysay labadii maalmood ee lasoo dhaafay maadaama ay aada u kordheen duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuda sidaas oo kale saacadii u dambeeyey maamulka yuhuudda waxa ay markaa duqeeyeen meelo badan oo ka mid ah waqooyiga khaza iyo bartamahaba iyadoo sidoo kale ay sheegeen inay isku diyaarinayaan weerar ay dhanka gudaha ku galaan khaza walow weli uusan jirin haatan weerar rasmiya oo ay gudaha ka galeen ama ay u galeen marka laga soo tago duqeymaha tooska ay wadaan iyo howlgal gaalgaara oo ay wadaan eh, dhinaca kalena waxaa laleeyahay ilaa soddon cisbitaal oo goobo caafimaad ku yaala haza gebi ahaanba waa xiran yihiin eh, xilligan mana shaqeynayaan wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxay sheegtay in ugu yaraan soddon goobo caafimaad oo waaweyn iyo xarumo caafimaad oo ku yaala haza aysan shaqeyneynin tan iyo markii maamulka yuhuuddu ay duqeymaha ku bilaabeen khaza qaarkood waxaa la waayay adeegyadii ay ku shaqeyn lahaayeen sida korontada iyo waxyaabaha kale u baahan yihiin shidaalka iyo adeegyada kale sidaasoo kale daawadii ayaa ka go-day waanay xiran yihiin tan iyo markii uu dagaalka bilowdayna waxaa inta badan qaarkoodba duqeeyey maamulka yuhuudda sidaasoo kale isbitaallo kaloo badan ayaa qorsheynaya leeyahay inay markaa iyanan shaqada joojiyaan oo gabi ahaanba la xiro waxaa kamid ah isbitaalada Eh, nasr hosbital isbitaal layirahdo qaso ku yaala kana mid ah isbitaalada ugu waaweyn waxaa sidoo kale la filayaa isbitaallo kale oo badan oo marinka ku yaala in qaarkood lafsirkooduna ay markaa shaqada joojiyaan oo gebi ahaanba la xiro maadaama aysan jirin fursad ay ku shaqeyn karaan duqeymuhu ay sii xoogeysanayaan tabartoodu ay yartahay adeegyada laga heli karana aynay markaa badnayn taa oo markaa ay tahay midda ugu badan oo dhibaatada haatan ay ka jirtaan dhinaca kale diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuud waxaa laleeyahay waxay duqeeyeen isbitaalka ugu weyn ee khaza ku yaala saacadihii u dambeeyey isbitaalka waxaa qaarkood lagu dabiibayay dadkii ku dhaawacmay duqeymaha ay wadaan maamulka yuhuudda halka khasaaruhuna uu noqday markaa mid sii bata oo dad hor leh ee lagu duqeeyey sida ay wakaaladda wararka a b qortay iyadoo soo xiganaysa goobjoogayaal ee ku sugan qeybo kamid a ah khaza inkastoo aan la heli karin xogta rasmiga ah ee khasaaraha ka dhashay duqeynta haddana waxaa lasoo wariyey in duqeymaha qaar ay markaa saameeyeen marka la eego dadka rayidka isbitaalka ku jira dhinaca kale milatariga maamulka yuhuudda iyana waxay sheegteen inay markaa dileen xubno badan oo kamid ah dagaalyahanada ururka xamaas sidoo kalena ay markaa duqeeyeen fariisimo badan oo ay xamaas leeyihiin milatariga maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradahooda dagaalku ay marka bartilmaameysadeen ilaa iyo afar boqol iyo konton bartilmaameed ama goobo oo ay ku sugnaayeen ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin khazana ay kaga sugnaayeen afar labaatankii saaci lasoo dhaafay ay sheegeen weerarada inay markaa fuliyeen goobaha ay markaa bartilmaamsan waxaa lagu sheegay inay markaa kamid yihiin ama ah, sida ay sheegteen militariga yuhuuddu xarumo waaweyn oo ay ku shaqeeyaan eh, ciidamada xamaas goobaha ay kusoo sameeyaan hubka iyo goobaha kale ay kasoo tuuraan gantaalada ay ku weeraraan gudaha magaalada ashqalaan iyo sidoo kale qeybo kale oo kamid ah dhulka yuhuudda qoraal ka soo baxay wasaaradda eh, waa militariga maamulka yahuuda ayaa lagu sheegay in mid ka mid a ah askartooda uu si adag u dhaawacmay kadib markii qarax lala eegtay eh, iyaga uu la socday kolonyo maraysay qeybo ka mid a ah waqooyiga khaza oo ay markaas sheegeen inay howlgal gaara ka fulinayeen eh, dhinaca kalena dibadbaxyo lagu taageerayo dadka falastiin loogana soo horjeeda dhibaatada lagu hayo khaza ayaa ka dhacay dalal badan oo kamid a ah caalamka turkiga ayaa ka mid ah dalalka uu dibadbaxyadani ka dhacay xilli madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan maamulka yuhuudda uu ku tilmaamay argagixiso xamaasna wuxuu sheegay inaysan marnamo argagixiso ahayn oo yihiin dad isdifaacaya dhulkoodana ilaashanaya wuxuu shaaca ka qaaday in waxa ay ka wadaan khaza ay tahay xasuuq iyo sirsifayn marnabana aanay indhaha laga qabsan doonin arrintaa markay soo baxday waxaa jira warar sheegaya in israel oo markii horeba xiriir aan sidaa u badnayn uu kala dhexeeya turkiga ay sheegtay gabi ahaanba inay xiriirka u jarayso ayna joojineysa wada shaqeynta diblomaasiyadeed iyo xiriirka diblomaasiyad ee kala dhexeeya xukuumadda turkiga erdogan oo la hadlayay boqolaal kun oo kamid a ah shacabka turkiga isugu soo baxay qeybo kamid a ah wadanka wuxuu sheegay in dadka reer falastiin ay gurmad u baahan yihiin sidoo kalena yuhuudda waxay ka wadaan khaze ay tahay xasuuq dhinaca kalena qeybo kamid a ah, ee waddankaasi hindiya ilaa in ka badan boqol kun oo ruux ayaa isugu soo baxay halka loo yaqaano kashikode sidaasoo kalena loo yaqaano kalkata waxaana ay ku taalaa koonfurta hindiya gaar ahaan gobolka kareela dadkan waxay taageersan yihiin eh, marka la eego dadka reer falastiin waxayna ka xun yihiin tacadiga iyo dhibaatada lagu hayo waxaa banaanbaxan ay ka qayb galeen inka badan boqol kun oo ruux eh, soo abaabulay gudiga eh, loo yaqaano guddiga muslimiinta hindiya ee gobolka kareela ee loo yaqaano karela committee of indian union muslim league loona soo gaabiyo i u m waxayna sheegeen in dibadbaxan ay yahay mid ay ugu dirayaan e, fariin cad maamulka yuhuudda iyo in dadka reer falastiin ay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan dhibaatadana laga joojiyo waxyaabaha ay boorarka ay wateen ku qornaan waxaa ka mid ah ha shaqayso bini-aadamnimada waa inay badbaado helaan dadka reer falastiin khaza waa in laga daayaa xasuuqa iyo duqeynta lagu hayo waa inay xorriyad helaan dadka reer falastiin ayay ugu qornaan boorarka sawirada laga soo qaaday dibadbaxan ayaa lasoo dhigay baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta aljaziira iyo reuters waxaana muujinayeen marka la eego dad aada u fara badan oo boqol kun oo ruux ka badan oo isugu soo baxay kalkata oo hindiya ka mid ah iyo gobolka kareela waxaana markaa ay dadkani sheegeen inay markaa looga baahan yahay hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay inay faragelin toosa sameeyaan waxaynu ugu yeeraynaa dhammaan beesha caalamku inay dareenkooda siiyaan waxaa ka socda haza waa dhibaato xoog leh dadka waxay u baahan yihiin in markaa laga joojiyo dhibaatada waa in la farageliyaa faragelin dhabana lagu sameeyaa wada wadahadallo la gaaraa iyo xabajoojin si xasuuq uu hakada ah ayaa ay markaa uu yiri mid ka mid ah afyeen u hadlay guddiga muslimiinta hindiya ee dibadbaxaan soo qaban qabanqaabiyey sida muuqataa weli waxaa markaa halkeeda kasii socda xasuuqa maamulka yuhuudda ay ku hayaan dadka rayidka ee falastiin iyadoo khasaaraha dhimashaduna uu sii kordhayo marka la eego saacad weliba duqeyntu kala joogsi maleh maamulka yuhuudduna goobaha ay duqeynayaan uma fiirinayaan markaa cidda ku sugan balse waxa ay kaliya ka eegayaan hadba danta ay ka leeyihiin iyo sidoo kale eh, marka la eego inun howlgal ay wadaan tan iyo markii uu bilaawday dagaalka ay markaa iyo duqeymaha khaza dadka dhintay waxay ka badan yihiin sideed kun oo ruux dhaawacuna labaatan kun ayuu ka badan yahay sida muuqata dagaalkan waxa uu socdaa waxaan dhameen shan maalmood khasaaraha ugu badan waxa uu markaa gaaray ama muddo ku dhow sideed maalmood toddob maalmood sida muuqatana khasaaraha ugu badan wax uu gaaray dadka rayidka ee falastiiniyiinta dhaawacoodu qaarkood waxaa la la-yahay markaa ama la-yahay dabiib maadaama isbitaaladii qaarkood ay u xirmeen dhibaatada jirta iyo duqeymaha aan kala joogsiga lahayn sidaasoo kalena ay waayeen adeegyadii caafimaad ay u baahnaayeen dalalka carabta ayaa u muuqda kuwo markaa gabay kaalintooda ku aadan in uu yaraan ay gargaaraan ama ay gurmad siiyaan dadka reer khaza iska badaa inay miidiyaha ama warbaahinta ka taageeraan iyo gurmad dhababa inay siiyaan waxaana weli dadka reer khaza ay ku jiraan mid ka mid a ah xaaladihii ugu adkaa ay soo maraan weli barnamij wala adeegsanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystaan weli barnaamijka waad la socotaan keenana waad naga markaan hadii aynu eegnana wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu oo shir jarcad qabtay kana hadlay dagaalka yuhuudda ay ka wadaan khaza iyo falastiin wuxuu sheegay in dagaalka u dhexeeya iyaga iyo xamaas uu galay markaa heerkiisi labaad ama wareegiisii labaad marka la eegaba eh, sida muuqatana ay ballaarin doonaan howlgalkooda uu sheegay inay ka fulinayaan khaza xilli ciidamada israel ay gudaha u galeen qeybo kamid ah khaza sheegeenna inay ballaarinayaan howlgalkooda milatari ee dhanka dhulka shir jaraayadu ku qabtay tal aviif oo magaala madaxa u ah wuxuu netanyahu u sheegay israa'iiliyiinta inay isku diyaariyaan dagaal adag oo waqhti dheer qaadan kara kaasuu ku sheegay in markaa uu yahay dagaalkii labaad ee xorriyadda siduu hadalka u dhigay tan iyo kun sagaal boqol sideed iyo afartankii netanyahu waxa uu shaaca ka qaaday in uu dagaalka galay marxaladii labaad ayna sii wadi doonaan qorshahoodan uu yahay inay markaa baabi'iyaan gebi ahaanna burburiyaan dagaalyahanada ururka xamaas taasi oon la ogeyn siday ku suurageli karto haa dagaalku waxa uu galay marxaladii labaad qorshaha dagaalkan iyo hadafka aynu ka leenahay waa mid cad waa inaynu burburinaa xamaas militari ahaan iyo xukuumad ahaanba waa inaynu burburinaa awoodooda si aynu uga nabad galno dhibaatadooda ayuu netanyahu u sheegay xubnaha warfidyaanka uu kula hadlay tal aviv kaliya ma doonayno inaynu bilaabno dagaalka oo qabyo aynu kaga tagno waxaynu markaan dooneynaa gebi ahaan inaynu baabi-ino cadowgeena si guud kan markaa dhulka iyo kan dhulka taagan iyo kan dhulka ku hoos jiraba taa uu ula jeedo markaa dagaalyahanada ururka xamaas dhufaysyada la sheegay inta badan dhulka hoostiisa uu kaga qodan yahay iyo dhismayaasha ay hoos ku leeyihiin oo la sheegay in ilaa kilomitiro badan ay gudaha u qodan yihiin kuwa oo ah goobaha ay kasoo ridaan gantaalada ay ku weeraraan gudaha maamulka yuhuudda netanyahu hadalkiisa waxaa uu imaanayaa xilli weli ay soconayaan nuqeymo xoog leh oo maamulka yuhuuda ay ka wadaan khaza qorshaha maamulka yuhuuddu sida muuqatana waa in dadka reer khaza iyo falastiinba la baabi'iyaa maadaama ay sii kordhayaan khasaaraha soo gaaray dadka rayidka iyo burburka xoogga leh ee markaa imaanaya khazana ay wajahayso xaaladii ugu oo muddooyinkan ay gasho sida muuqatana yuhuuddu waxay isku diyaariyeen markaa gebi ahaanba in dhulka lala simo lala burburiyo khaza maadaama khasaaraha ugu badan haatan uu soo gaarayo dadka shacabka ee falastiin sidoo kalena daarihii quruxda badnaa ee khaza ay markan markaa u ekaadeen meelo lama degaana ah iyo saxaro maadaama ay burburiyeen bambaanooyinka aan loo meeldayeynin ee maamulka yahuuddu ay ku garaacayaan markaa khaza wax ka badan dhowr iyo labaatan maalmood sida muuqatana netanyahu waxa uu sheegay qorshahoodu inuu yahay in gebi ahaanba ay soo afjaraan ayna markaa baabi-iyaan dagaalyahanada ururka xamaas iyo ururada kale ee ka dagaalama khaza oo lagu sheego tiro ahaan inay ka badan yihiin ilaa konton kun oo xubnood ama konton kun oo dagaalyahano lamana oga sida ay maamulka yuhuudda ugu suurageli karto qorshahooda ku aadan gebi ahaanba in lasoo afjaro dadka falastiin gaar ahaan dagaalyahanada ururka xamaas ee hubaysan oo muddo badan la dagaalamaya iyaga marka la eego maamulka yuhuudda weli ogaala degeysanaysaan k lna waad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijkii dambe ee barnaamij waalaad degeysanaysaan markana waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane israa'iil ma inisba haysatay inoo islaama eberku weela ah, hawshon ameerikaangu haddiun eebadu yoonay aakagan qaadana un sheegadaan ilada ka jirta ogaada wiil aabbeed hadduu ameerikaan yahay hooyadeenna awe war ingiriis waay mataasaa qarsoon aryaadhaha kalemana arrintan war iyo sheeko waa dhaaftay ragannimaa layska rabaa shacabkii falastiina magaalada qase ku noolaayna inyo korontadii laga goostay oo taleefanadii laga wada jartay oo intarnetkina jaf laga siistay ah, lagu bilaabo duqaynti waagaana loogu bariiyey sa'aakayna ciidanaa ku kalahay muga wax la dhowro karo wallaahi wax mahaas ka dhacaayo ma aha hadda gacantaanyu ma gaartay ilaahay gurmad ha siiyo warsootii la yidhi waa boqol yuhuuduye rag barka u firaaye barqal lagu gaari aahey dawdii dirmaanyi gabta duubsanliwowale taleeri war kalemaanay waxaa horay loo yidhi ayadoo tamcaartiiyo nimcada qaaraddani taalla toban jeer ka badan tahay dunidan tuugsiga u aadno afrikada maanaa iri tahriim meel kastaba taagan dalkoodoo tigaad badan la teedsan yahay qayrku ha tabcina maanaa idhi dhulkee dhoof u wada tooqa tafta kuwii u xaytee isyidhi yurub mar soo taabta ayagoo tabaalaysan ee taws la kici waayey maanaa tuuga liibiya fadhida badi ku taakeeyey tubqan loocan duulkii maraataran ma yeeshaane waa digtaytar goortay dhaheen geesi tabantaaba ayagaa nadaamkiya tirtiray talisyadoodiiye maanigaa tarii ka dhigay meel wax lagu toogto intaan tacaddi owgis dhargee kibir la soo toosay maanigaa talxiil idhi riyaa tira masaakiina sidii ruux ku tala tala galay dalxiisa ugu tamashleeyo ma anigaa baariis orod ku tagay tookiyana diiday talaxumada qaarkeed mar bay eberku taagtaaye ma anigaa inay kala tagaan carab ku taageeray inay tuurta dhigataa dahraan loo tallamayaaye sidii loo tahluukayn lahaa waaye loo turubye maanaa tooshka iiraan ku shiday saan u kala tuuro waa horay ciraaq tumatay oo dhiiggu togaqaad taariikhda magacay laheed kii tiraa garane ma anigaa tubada suray baqdaad meesha sare taalla haddaan nabadda loo turin dagaal waa dhib iyo tawse ma anigaa talluun daba shidee suuriya u taabtay tartan baa adduunyadan ka jira iyo taagtiise ma talyaaniga dulmiye ruushna tabantaabay wiilkii timaha xiirnaa cirkiyo taabay samadaase hadba wuxuu tijaabshaa nuglayr tiira dheere ahe ma anigaa madaafiicda tubay kuuriyada taalla israa'iil rag baa tiiriyee kibir ma tooqeene ma talaabiib u gaday taangiyada yaalla dabadeed yuhuud tabarrucee toosub ugu geeyey falastiinna dhagax tuura idhi aan ka rogintaaha tolla aya mar bay noqon kuwaa xoog ka tabaroon haysaane garoonka hargeysa waxaa ka soo degay saraakiil khatar ah oo adduunka lagu soo tababaray oo weliba khibradda bay leeyihiin oo ilaa afghistaan bay ka soo dagaalameen magacayaashu abuuabuuan um badanaayehe warwaaqlow jalibnay u socdaan waar wallo weynay war ma sugtaane saraakiishani waxay ahaayeen saddex ay oo khatara haya war saraakiishaad noo sheegaysa ma eeyay ahaayeen waar garan maysiina waa eeyo tababaran weeyi wax walbana way soo sheegayaanoo way soo qabanayaan hadday tahay mid qarax sida hadday tahay mid aasaya hadduu yahay mid qori sitay hadduu yahay mid fidno wadaba marka wallaweynay somalilan dhaqaaqdaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa oo waaqlow awal somalilan eeya kuma noolayn miya wareeyaha tababaroo la sheegay in dibadda laga soo gaday waxaa garoonka hargeysa ku soo dhoweeyey taliyaha nabad sugidda somalilan oo afku u duuban yahoo isqarinaya eeyaha xataa ciidankii wada laftirkoodana wejigu waa u duubnaa waddaa salaan sharafayna taliyaha nabadsuguda eeyuhu ka qaateen waar garan maysaana eeyaha markay garoonka ka soo degeen baa darajadoodii lagu taxay madaxweyne muuse bixina digreetada wuxuu ku soo saaray mid kastaba in laga dhigo gaashaallo sare dee cuntadoodana dibaddaa laga keenayaa baa la yidhi war waaqlow eeyuu xuduuda ma tegayaan waar waa tababarahiin soo laguma oran war kalemaanay war ma haysiine dowladda soomaaliya waxay iska dhigta waxay tidhi qase waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo abshir gorgor iyo duufaan maa loo diri rabaa war aanhel masaarmadii mooradiielkoooda moorada garaabadana lakoode naftiisaba daryeelaa dadka kale wax saartaa la yidhi aniga waxay dhaheenaa ah, muda dagaalka falastiin soda alla joojiyo haddii la joojihaynin almiina alla yareeyo war warkaan naga dhex wakiilka qaramada midoobey u fadhiya soomaaliya wuxuu yidhi xadgudubka israa'iil qase ka wadaa wax la aqbali kara maahan adduunyaduna xaq maahan inay daawato dhiigga xaqdarrada ku daadanaya hadda maanta warkaan soomaaliya ku dhiiratay carabtii kale waa ka baqeen war walla weynay somalilan haddii la ixtiraafi lahaa dhibaatadanoo dhan ma timaadeen israa'iilna dunida islaam kuma xadgudubteenwaqlow nin sidaadoo kale ayaan dhaweyd wuxuu yidhi eh. masjid al aqsa wuxuu ku yaalaa eh. magaalada saylac eh. dhulka lagu dagaalamayana kuma yaallo waa lagu qaldamay naw waar markaasaa fiyow waqlow waxaanoo dhib ah ixtiraaf leh ma'umaruusin waar balbiya cab war waqlow eeya keentaya afka xidhataya isku sawirtaya waa yeelkaday waar dalabo waa kumaandoosayaaray ku soo qaban gooja caddaa war waqlow taliyaha cusub ee nabad sugidda somalilan ma bootadaasoo wax ku difaaci rabaa war kalemaanee war ma haysiine eh. madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jon un ing a eh. wuxuu yidhi dagaal gondahadou ka dhashaa kinjamung jangalalow bangalalafna ay bari maahmaadas reer mudugi leh war reer ku keenay waxaa la yidhi eh. hadda ka nin reer oo xilli nabada qori wata ayaa la arkay oo la yidhi war xaytaa nin qorigaa ah sidata jirtee markaasuu wuxuu yidhi dagaal waa goorma war bislow reer mudug mataqaanida waxay ku maahmaahaan qalbi muslim lahaw qalab munaafaqna sido unuku waxaan ku maahmaahnaa dariskii dagaalkaaga rabo eh. doorada iga cishaas kudhaha warwarka waa iga dhex gasheen eh. kim jong un in ah wuxuu yidhi eh. dagaalkii saddexaad ee adduunka bilaabanaya dowlad kastana ha u diyaar garowdo horta aanay weydiiye unuka kii labaad magalni warinagukiyafaraadan sii maraynaa war adduun lama socotiin dadka xaaladda falanqeeya waxay dhaheen dagaalkii saddexaad ee adduunka calaamadihiisu dhan waa soo ifbaxeen dowladihii awoodda lahayna waa keblayuurar oo mid kastaa waxay sugaysaa in dagaalka uu bilowdo meelaha ugu waaweyn oo dagaalka ka bilaaban karana waa saddex meelood oo hadda laysku hor fadhiyaa la yidhi waxaa ugu horraysa uguna daran bariga dhexe oo hadda xaaladu ka kulushahay waxaa soo labaysa yukrain oo sanadkii u dambeeyey laysku haystay waxaa soo saddexaysa oo maraykanka iyo shiinaha isku hor fadhiyaan meesha la yidhaha taiwan oo koonfurta shiinaha ah waxaana la saadaalinayaa dagaalka saddexaad hadduu toos u dhaco muddo kooban inuu ku soo gebagaboobayo sababtoo ah waxaa la yidhi hubkii adduunyada dharnamayn lahaa kasta u diyaarsan yahay keliya in laysku rirido ayaa ka xigto quburaduna waxay saadaaliyeen in gantaalka ugu horreeyo ruusku ridayo oo xagga maraykanka uu la aadayo maraykankuna intuusan gaarin nukliyerkaas ay dhexda ku qarxin doonaan kaasoo dili doona dad laba milyan oo qof ka badan kadibna maraykanka uu laba nukliyar soo ridi doono midna uu xagga shiinaha ku ridi doono midna uu ruushka ku ridi doono intay kuwaasi maqan yihiina iiraan ay nukliyar soo ridi doonto halkaas markay marayso eh. xaaladii dunida eh. farahay ka baxdayaa la yidhi eh. dhimashadana kalaba dadka adduunkay noqonaysaa ha la yidhi marka ugu dambaysana shiinahoo dhowr gantaal iska dabageynaya ayaa la saadaalinayaa inuu awoodda adduunka la wareegi doono dagaalku sidaas ku soo dhammaan doono iyadoo dadkii adduunka inta ugu badan dhinteen dad yarna soo hareen saadaashi waxaa ka tagti in markaas kabacdi la heshii doono aryaadhaha ku saadaashiisa xabad kama jirto sababtoo ah inta wax ridaysa ou sheegay kuma darin madaxweynihii jaagada xirraaye kuuriyada waqooyi asagaanaba hee aad looga baqaa inuu bilaabo cabdilow cunugaas inuu gacan fudud yahay anaaba huba war waa ka dhacsantihiin gacanfudeedka kuuriyada waqooyi waxaa ka daran kulanka xamaas iyo ruushka dhex maray iyo ciidamadii masar ee yuhuudda u dhahdhaaranaya ad xataa waa boojaysan tahay warka run maka sheegayso wixii la sooriday oo dhan hal xabalee sheegta in la qabtay war anugu inbalaaya qarsantaa waxaan ku ogaaday madaxweynaha ruushku wuxuu ku hanjabay sanadkan inuu sii doono madax nukliyar ah wiilkii yarkaahay ee afgembiga ku qabsaday kale dalka niger marka afrikaan haddii uu nukliyeer helo war kale miyayaalhe aryaadhaha ruushku haddou hal madaxoo nukleerana sii lahaay meel isugu aruurta muu helaynaahe aan hog ku siinne ar cabdullow laf dhuuxle iyo laba dhagax layslama helo warkalamaana warmahaysina waxaa la yidhi nukleerka haddii la rido saddex marxaladooduu marayaa marxalada koowaad ee iftiinka ee riditaanka nukliyeerkaa oo saddex ilaa iyo shan kilomitir ah dadka ku nool iyo guryaha ku yaalla baabi'inaysa marxaladda labaad oo ah hirka nukliyeerka oo ilaa iyo boqoltoddobaataniyo dadka ku nool iyo guryaha ku yaalla iyona dhulka la simaysa iyo marxalada saddexaad oo ah sunta nukliyeerka iyo kulaylkiisa oo gaaraysa ilaa iyo shan boqoloo kilomitar iskuweer oo dadka ku nool xitaa kan aan dhimanin uu dhaawac halis ah noqonayo cabdikuusow maagaa u bootay oo haysay anii dagaalkii fooriyay waa joogi wax ka daranoo dhacayan ma u malayhay inay jiraan abuur war cabdalla waa runtiisoo dagaalkii fooriyay nukliyeeraad ka sheekaynaysina biamaa laysku riday kaare xataa waa laysku riday war kalemaana idinkoon daalin hadday noqoto dagaalka saddexaad ee adduunka inuu bariga dhexe ka bilowdo waxaan idiin sheegayaa soomaali inay balaayo arag tahay sababtoo ah weligay baa waxaa maqli jiray iyadoo la leeyahay xaalku waa bariga dhexe aryaadhaha samidee cabdullana waxau yidhi how safaarkii aan sir loo weeday samatag waa suuga safarkii aan sir loo weedayn samatag waa laagaa suuga cabdulow abwaan caligaamna waxau yidhi bushiimahaa dhexdoodiyo been weeye nabaduye baaruu daqiicdiyo buntuq weeye dunidiye galmaanay war ma haysiina kurdiga baarlamaanka adduunkaoo soomaaliya u tartamaysay degaan doorashadiisa maa la soo wareejiyey waar ma somalilan baa ku guulaysatay oo kursigii fahad wili banaawiya war jadwalkii doorashada miyaa laysku khilaafay war baarlamaanka puntland waxaa la yidhi go'aamadii guddiga doorashooyinka deni ka soo baxay ayaa la filayaa inay ansixiyaan mucaaradkuna waxay leeyihiin baarlamaanka go'aankiisa hore dad badanaa ku dhintay kanna dad badanaa ku dhimanaya hadduusan ka joogin marka xaaladda siyaasadda puntland waxay u eg tahay tii soomaaliya markay maraysay laba sana nugu darna madaxweyne war waa falantiin baarlamaanka adduunkaan idinkala hadlaye ma laysku buuqay kursigii tansaaniya ku guulaysataa la yidhi xildhibaan marwe barshiir oo u tartamaysa madaxweynaha baarlamaanka adduunkana waxay tidhi waa layga hiiliyey waana laga xisaabtamayaa taasi laysaga hari maayo war ku-xeenka golaha shacabka abshirow oo ku sugan halka ay doorashada ku dhacday ee waddanka angola wuxuu yidhi wafdiga soomaaliya anigaa hogaaminayey doorashada inaan ka hadhanna heshiisaan ku ahayn macalgabadhu waa ogeyd gudoomiyaha golaha shacabka keliyana wax ku kooban ma aha warqadda tanaasulka anagana ma ahayn wax gudoomiyaha golaha shacabka keliya ku kooban xildhibaan marwana waxaanu isku ogeyn maslaxadda caamkaa ah inay u tanaasulsho sababtoo ah waxaa jira heshiis dhex maray soomaaliya iyo tanzaniya kuraas kale inay nooga tanaasulaan annagana kan aan tanaasulnaana ku heshiinay iyo arrimo kaleo ku saabsan isdhexgalka bulshada bariga afrika hayehe haddii lagu heshiiye ka kadib xaaqayla dhaanta keenay war siyaasaddu waa wejiye badan tahaye rag kaloo arrinkan ka soo hor jeeda inay shidayaan sooma dhici karto war raysul wasaarihii hore khayra wuxuu ku tilmaamay arrinkaas nasiib darro u soo hoyatay ummadda ummadda soomaaliyeed waar ceelbuur muxuu ka yidhi xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdicasiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo